alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii salaasat lusuul baynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey sheikhu aayadihii uu soo qaatay suurat lmudasir ayaa inoogu dembeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa la khitaabay wuxuu kula khitaabay wuxuu ugu yeedhay wasfiga almudathir yacni almutadathir kii isdadaayey qur'aanka kuma iman nebiga calayhi salaatu wasalaam in magiciisa loogu yeedho laakiin wasfigiisa ayaa loogu yeedhaa yaa ayuha almudathir yaa ayuha almuzammil ama wasfiga risaalada ama wasfiga nubuwada ayaa loogu yeedhaa yaa ayuha alnabiy iyo yaa ayuha alrasuul marka taasi waxa weeye waa weynayn nebiga calayhi salaatu wasalaam la weynaynaayo inaan isimkiisa loogu yeedhin oo mujarad ah allah nebiga wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam inuu kaco oo digo qum fa andir yacni dadka u dig waxaa looga digayaa waxay cadaab ku gelayaan cadaab baa looga digayaa iyo wax cadaabta ay ku gelayaan oo ay ugu horrayso gaalnimadu warabbaka fakabbir rabbigaana weynee allahu akbar dheh tawxiidka ku weynee yacnii allah markaa weynee oo ku ammaan inuu weyn yahay wa siyaabaka fatahhir dharkaagana taahir iyo nadiifi halkaa tafaasiir kala duwan baa ku sugan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa dharka oo daahirkay ku xambaareen wa siyaabaka fatahhir saas aawadeed salaaddii waxay u baahan tahay in waxa weeye maryuhu ay daahir yihiin bay u baahan tahay oo jidhka iyo maryaha iyo makaanka mid walba waa inay daahir yihiin shuruudaha salaadda waa ta lagu daro najaasa hadday markaa haleesho waa in laga daahiriya laga nadiifiyaa wa siyaabaka fatahir wa bilmunaasaba maryaha inay raggu jiidaan maxay u sababaysaa najaasada inay taabato ragga waxaa la amray inay ismajiiraan oo maryaha sare u qaadaan oo maryaha aynay jiidin waataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay maa asfala min alkacbayn min alizaari fa fi nnaar waxay labada canqow ka hooseeya ama kuraamaha ka hooseeya oo maro ahi naartay ku sugan tahay bimacnaa naartaa lagu gelayaa oo raggu hadday jiidaan naar bay ku gelayaan dumarku waa ka duwan yihiin dumarku maryaha inay jiidaan ayaa loo sharciyey maryaha inay jiidaan ayaa loo sharciyey axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay waayo qofka dumari waa cawro addimadeeduna waa cawro marka inay qariyaan addimada way tahay waan marka waxa weeye addimadooda la arkin iyo jidhkooda kale toonna ahlucilmiga qaarkood waxay ka reebaan yacni wejiga iyo labada kaf bay yidhaahdeen intaa mooye inta kalea cawraa ah bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen maye jirkeedoo dhan baa cawra ah xadiiska tirmidiguna wuxuu sheegay almar'atu cawrah fa idaa kharajat istashrafaha ashaytaan qofka dumari waa cawro xadiis nebi baa sheegaya sidaas yadaa sheegaya almuhim addimadu waa cawro nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay dumarku maryaha jiidaan ayuu markaa sheegay inay markaa taa ka jiidaan baa axaadiista qaar ku soo aroortay oo ku timi waayahay marka dumarka maadaama la amray inay maryaha jiidaan haddii meel najaasa ay taabtaan maryaha ay jiidayaan waxa daahirinaya waxa ka dambeeya sida axaadiista qaar ku timi yutahiruhu maa bacdah oo ummu salama maxay tidhi ini imra'atun utiilu daylii wa amshi fi lmakaani alqadir qof dumaraan ahoo faraqa maryahaygaa yacni faraqyada hoose maryahayga ayaan markaa jiidaa meel marka waxa weeye najaaso ana waa soo maraa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yudahiruhu maa bacda yacni meel kaloo nadiifoo ka dambaysa sooma martid haa waxa ka dambeeyaa daahirinaya xadiiska caynkaasina adigu markaa laba dariiq baa kollay isquweynaya ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen wa xasanu lihayrih waa xujo laakiin ragga markaa uma taahirinayso hadday meel kaloo nadiifa hadhow maraan waayo marka hore amar sharci kumay jiidayn marka horeba dee mukhaalafay sameeyeenoo yacni markaa waxaa la yidhi sare u qaada marka iyaga loo fudayn maayo laakiin maadaama dumarkii ay ku sugan tahay cusri iyo dhibaata ay ku sugnaanayso in lehe mar walba maydha maryihiina ay jiidayaan sharcan oo layidhi jiida sharcan maryaha jiida lagu yidhi yacni marka xaraj iyo dhib baa ka imanaya mashaqo in la yidhaahdo eh, inaa maydhaan mooye si kale daahir ku noqon maayo marka iyaga waa loo fudaydiyey waxaa ku sugan cumuum albalwa iyo cusri baa ku sugan saas waa loo sahlay ya yacni laakiin maadaama markaysaa raggii aan marka horeba la amrin maryaha inay jiidaanee sare inay u qaadaan la amray iyaga la odhan maayo yutahhirhu maa bacdahu la odhan maayo inay maydhaan mooye si kale kuma taahir noqonayaan maryihii raggu ay jiidayeen hadday dhacdo inay jiidaan inay jiidaanna marka hore uma bannaano cala asaxiix culamada qaarkood waxay yidhahdeen hadday khuyala uga jeedaan baa loo diidayaa laakiin haddii kale waa karaahiyay noqonaysa karaahatu tansiih laakiin sida saxiixa waa inay xaaraan tahay weeye cala araajix waa mas'ale farciya hadda markaysa marka baabkeenni ma aha istitraadun baynu u gallay munaasabada markaysaa marka siyaabaka fatahir marka tadhiirka maryaha la daahirinayo waxaa soo gelayaa in najaasaadkii laga ilaaliyo hadday najaasa ku timaadona najaasada laga nadiifiyo laga daahiriyo ayaa soo gelaysa wejiga labaad waxaa lagu fasiray wa siyaabaka fatahir bimacnaa acmaashaada daahiri oo nadiifi waana sida sheikhu ku fasiray tafsiirka caynkaasina waa jiraa waxaa kaloo siyaab lagu fasiray in looga jeedo qalbiga yacnii lcarab waa lagu isticmaalaa siyaab wakhtiyada qaarkood in qalbiga loo isticmaalo siduu shaacirkiiba uu yidhi wa in taku saa'adka minii khaliqatun fasullii siyaabi min siyaabiki tansuli labada qalbi inoo kala siib buu u jeedaa macnahaasuu ka tilmaamaya waa yahay waarujza fahjur urunkana ka dheerow qurunka laga dheeraanayo waxaa soo gelayaa najaasa alxisiya walnajaasa almacnawiya najaasada xisiga iyo ta macnawiga mid walba najaasada macnawigaa waa xumaanaha oo shirkiga iyo gaalnimadu ugu horrayso macaasida kale iyo dembiyada kale iyo fisqiyaduna ay ku xigaan fajtanibu arijsa min alawthaan yacni rijsiga ka fogaada alrijzu iyo alrijsu mid walba waa qurhunkii weeye rigsuna waa la mid carabi ahaan baynu u sheegaynaa ta noocaasa ee maaha markaysa marka lafdiga in sida iyo sidaba laysaga ysaga akhrin kara maaha laakiin carabi ahaan baynu tilmaamaynaa inay isku macno yihiin marka qurunka ka dheeraada oo ka haajira marka sanamada in laga haajiro yani xumaanta laga haajiro yani waa soo gelis wakada najaasaadka iyo qurunka in laga dheeraadana waa soo gelis walaa tamnun tastakir waxaa bixinin tastakiruu xaal aad farabadsanayso oo bimacnaa ku tirinayso inay fara badan tahay saynu hore usoo sheegnay ee bimacnaa iyaday kula yar tahay waxaad ilaahay ku ateecaysa ilaahay ugu dhowaanaysa ay kula yar yihiin la kaalay oo samee ya qofku istiksaar taacaadkiisii markaysa ay farabadsanayo wax fara badan ku tirinayo waa inaanu samayn waa inanu iscajabin ya waa inanu islabig odhan waa inu camalkiisa yaraystaa iyo wanaagga ula imanaayo xumaantiisa markaysa markaa ay la weynaataa wanaagyadiisu aynay la badan si u dadaalo siuu isu daba qabto siuu xumaanta uga fogaado si u toobad keeno siduu allah ugu noqdo siduu taacaadka u farabadsado haakada yacni shaydaanku inuu kadiyo waa inuu iska jiraa weji labaad walaa tamnun waxa bixinin tastaksiru ay mustaksiran yacni xaalaad markaa doonayso inaad xoolo fara badan ku raadiso bimacnaa hibatu sawaab yacni wax ka badan lagu siiyo adoo ku dalbaaya waxa bixinin waxay samayn jireen carabta qaarkood inay wakhtiyada qaarkood wax bixiyaan iyagoo uga jeeda in abaalguud ka badan la siiyo oo fara badni ay ku raadinayaan iyo xoolo badan ay ku raadinayaan waa hibatu sawaab wax laga cabiro marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hibada hibatu sawaab la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uma bannaanayn laakiin dadka kale waa u bannaan tahay dadka kale waa u bannaan tahay ayay markaa yidhaahdeen waata ibnu cabbaas uu yidhi isagoo aayaddii suuraturuum fasiraaya arriba ribawaan ribadu waa laba ribo riba xalaal wa riba xaraam wamaa ataytum min riba liyarbuwa fi amwaali innaasi falaa yarbuu cinda allah falaa yarbuu cinda allah yacni wixii aad markaa bixisaan oo ribe ah si uu markaa xoolaha dadka ugu ziyaado oo ugu kordho ilahay agtiisa kuma ziyaadaayo ilahay agtiisa kuma kordhaayo marka wuxuu ihi ibnu cabaas ribadu waa laba ribo riba xalaal wa riba xaraam ribo xalaal ah iyo ribo xaaraan ah fa ama ariba alxalaalu fa huwa aladii yuhdii yaltamisu ma huwa afdalu minh ribada xalaashaahi waa ka wax bixinaaya oo hadiyad buu bixinayaa hadiyaddaa wuxuu u bixinayaa isaga oo ku raadinaya wax ka mudan oo ka fara badan isagoo ku raadinaya yacni loogu abaalgudo wax ka badan waa ribaa xalaal wuxuu u jeedaa dadkay xalaal u tahay mu'miniinta laakiin culammadu waxay dhahaen nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaraan bay ka ahayd oo uma bannaanayn waa wax laga fiican yahay marka nebigana laa'iqu ma ah ribada xaaraanta ahina waa ribada markaysaga laynoogu sheegay sharciga riba alfadli iyo riba nasii'a ah. yacni markaa weeye waxaa jira nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin reermiyiya baa wax siiyey oo hibo siiyey yacni hadiyad buu u keenay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha hadiyadda nebigu waa aqbali jiray waa qaadan jiray sida xadiiska bukhaariguba sheegaayo waana ka abaalgudi jiray markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyaddii waa ka qaatay ninkii dabeedna waa uga abaalguday ninkii reer miyiga ahaa waa uga abaalguday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam radiita raalli ma noqotay qaala laa wuxuu idhi maya raalli ma noqon markaasuu haddana u kordhiyo wax kala siiyey markaasuu radiita raalli ma noqotay qaala laa wuxuu idhi maya haddana waa u siyaadiyey mar saddexaad markaasuu radiita raalli ma noqotay qaala nacam wuxuu yidhi haa markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqad hamamtu an la attahiba hibatan ila min qurashiyin aw ansaariyin aw haqafiyin waxaan ku hammiyey inaanan hibo ka qaadan oo ka aqbalin mooyaane mid quraysh ah ama ansaar ah ama saqiif ah xadiis kale waxaa ku soo aroortay xadiiskaas waa min xadiis ibni cabbaas imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo khayrkood baa soo wariyey waana saxiix xadiis kaloo abu hurayre laga soo warinaya waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaas qisada intuu sheegay laqad hamamtu an la aqbala hadiyatan ila min qurashiyin aw ansaariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin marka xadiiska abi hurayra wuxuu ku darayaa aw dawsiyin afartaa qole mooyaane cid kale inaanan hadiyad ka aqbalin afartaa qole mooyaane cid kale quraysh ama ansaar ama saqiif ama daws afarta qoloba waxay ahaayeen baal asxaabu mudun qolo makay deganayd qolo madiinay deganayd qolo taa'if bay deganayd qolo marka waxa weeye madiina lyaman ayay deganayd hakada marka calaa kulli xaal yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii kuma inkirinoo ma odhan inaad marka wax bixiso adoo ku doonaaya wax ka badan kuuma bannaana ma odhan marka taqriirka uu nebigu u taqriiriyey culammadu waxay ka deliishadeen inay bannaan tahay ha laga fiicnaado laakiin inay bannaan tahay ka deliishadeen laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam uma bannaanayn maadaama nahyi khaasa ah isaga laga reebay walaa tamnun tastakfir walirabbika fasbir rabbigaa dartiina u sabir wa macnaa qum faandir macnaha ay leedahay qum faandir yundiru can ishirki wuxuu ka digaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam shirkiga gaalnimada wayadcuu ila tawxiid dadka wuxuu ugu yeedhayay tawxiidka iyo in allah la keliyeeyo keligiina la caabudo wa rabbaka fakabbir rabbigaana weynee ay cadimhu bitawxiid tawxiidka ku weynee wa siyaabaka fatahhir dharkaaga nadiifi ay tahir acmaalaka can ishirki ka taahiri camalladaada shirkiga ka taahiri oo ka nadiifi waarujsa qurunkana fahjur ka haajir oo ka dheerow alrujsu rujsigu alasnaamu waa sanamada wa hajru hajrigeedu tarkuha waa tegista laga tegaayo waalbaraa'atu minha iyo beri noqoshada laga beri noqonaayo wa ahliha iyo ehelkeedaba laga beri noqonaayo akhada calaa haada cashara siniina yadcu ila atawxiid akhada wuxuu qaatay ama ku sugnaa calaa haada sidaa ku sugnaa cashara siniina toban sano ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa qaato bimacnaa dacwada la imanaayo yadcuu ila atawxiidi xaalu tawxiidka dadka ugu yeedhaayo wa bacda alcashri tobankii sano dabadeedna curija bihi waxaa la korsiiyo nebiga lala koray ila asamaa'i xagga samada oo alisraa waalmicraaj ayaa dhacay wa furidat calayhi salawaat alkhams waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu faral yeelay salaadaha shanta a baa lagu faral yeelay wa sallaa fii makkata alaaa siniin waa tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fii makata maka gudaheedana wuxuu tukanayey alaaa siniin saddex sano ayuu tukanayey yacani waxaa loo jeedaa salaadaha faralkaa ee shanta ah saddex sano ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ku sugnaa oo ku tukanaaya shantaas salaadood ee faralka looma jeedo hore uma tukan jirin laga tilmaami maayo yacani nebigu calayhi salaatu wasalaam markii horeba waa tukan jiray yacni salaado waa la iman jiray laakiin khusuuska shantan salaadood ee la faral yeelay fi lyowmi walleyla ayuu markaa saddex sano yacni markaa tukanayay qabla alhijra waayo maka wuxuu ku sugnaa saddex-iyo toban sano ayuu ku sugnaa saddex-iyo toban sano ayuu maka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sugnaa wa bacdaha umira bilhijrati ila almadiina intaa dabadeedna waxaa la amray markay saddexiyo toban sano bicsadii laga soo tiriyo oo saddexiyo toban sano uu nebi iyo rasuul yahay uu joogay makka dabadeed baa la amray hijrada la amray uu hijroonayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ila almadiinati madiina uu hijroonaayo ayaa la amray inuu maka ka haayiro maka ka hijroodo oo madiine u hijroodo ayaa la amray wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah nabigu calayhi salaatu wasalaam markii awal bictha wuxuu dadka ugu yeedhaayey tawxiidku ugu yeedhaayey shirkigana waa uga digaay muddo toban sano ah isagoo dadkii tawxiidka ugu yeedhaaya dabadeed baa israa walmicraaj dhacay toban sana markaa bicsadii laga joogaa goorta israa walmicraaj dhacaayo siduu sheikhu u sheegaayo laakiin calaa kulli xaal culammadu waa isku khilaafsan yihiin goorta israa walmicraaj dhacay waa la ysku waafaqsan yahay alisraa walmicraaj inuu cahdigii maka dhacay waa la ysku waafaqsan yahay laakiin xilli muu ka dhacay qabla alhijra goormuu ka dhacay alisraa walmicraaj ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida shiikhuba sheegay saddex sano ayay hijrada ka horreeyey alisraa walmicraaj waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay maya hal sano ayuu ka horreeyey hijrada alisraa walmicraaj markii labiyo toban sano nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi iyo rasuulba uu ahaa dabadeed baa israa walmicraaj dhacay qowl saddexaad wuxuu leeyahay mee wuxuu ahaa qabla alhijrati bicashri siniin hijrada toban sano ka hor ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey samaawaadkana la korsiiyey oo markii saddex sano qura bicsada laga joogay baa nebiga markaa waxaa la dheelmiyey samaawaadkana la korsiiyey toddobada same la dhaafiyey waa qowl kale aqwaal kalena waa jirtaa calaa kulli xaal sida shiikhu doortay waa axad alaqwaal aqwaashay culammadu ka yidhaahdeen qowl ka mida weeye aqwaashaana daliil kala furanayo kala caddaynaya oo markaysaa markaa nasan masalada u caddaynaya ma hayno yacni culamaa'u tawaariikhna aqwaasha kala duwan iyo qaar kaleba waa sheegaan waxaan waxaanse baraarujinaynaa dadka qaarkood alisraa walmicraaj waxay u sameeyaan xafladay u sameeyaan iyo xusid ay xusayaan toddoba iyo labaatanka bisha rajab iyagoo u qaba in alisraa walmicraaj uu dhacay toddoba iyo labaatanka rajab inuu dhacay laakiin xuska caynkaase la xusaayo wakhtigaas xafladana la samaynaayo sunnada kuma sugna waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma xusin saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam ma xusin waxaa ku tusinaysaa inaynay ilaalinaynin oo wakhti ay markaa wax ku gaar yeelaan aynay ahayn dee inaan taariikhdii ay dhacdayba la xafidin oo maadaama marka waxa weeye sannadiiba aan la ysku waafaqsanayn oo xataa sannadii aan la garanayn ma saddex sane ee hijrada ka horraysay ma sannad iyo berbey ka horraysay ma toban sanay ka horraysay yacni waxa weeye eh, ma sannad quray ka horraysay yacni kullu daalika markaa waxawaye aan la garanayn sannaddii in la xafidi waayo oo la garan waayaa waxay caddaynaysaa in bisha iyo ayaanta in la gartaana inay ka sii fogaansha badan tahay haddii sanadkaba la garan waayey bisha iyo ayaantana markaa mid la garanaya ma marka habeenka u dhacay yacni bishuu ahaa iyo taariikhdu intay ahayd iyo sannaday ahayd toonna lama hayo daliil oo sheegaya lama hayo haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu xusi lahaayeenna waa la garan lahaayoo wax la xafido ayay noqon lahayd ila munaasabadaa markaa la ilaalin lahaaye marka maadaama taasi ayna dhicin waxay ku tusinaysaa inayna jiri jirin xuska la xusaayo marka waxay noqonaysaa yani min qabiil bidac ayay noqonaysaa in la yidhaahdo habeenka alisraa waalmicraaj baanu xusaynaa waanu xaflad u samaynaynaa ama toddobiyo labaatanka rajab ama habeen kale yani marka inay noqonayso arrin khalata aan sax ahayn sunnada nebigana sala allahu aleyh wasalam sideedaa loo raacaa waatuu imaamu shaafici uu yidhi natabicu sunnata tarkan aw ficla sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baan raacaynaa hadday tahay tegitaan iyo hadday tahay samayn mid walba oo bimacnaa nebigu wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa waa ka tegaynaa alxaafid ibnu xajar hadalkaa shaafici wuxuu ku soo arooriyaa kitaabkiisa fatxulbaariga ee uu bukhaariga ku sharxaayo markuu xajka ka warramaayo istilaamka labada rukni ee shaamiyaanka la yidhaahdo la taabashada la taabanayaa mashruuc ma tahay mise ma aha ayuu ku keenaya oo xadiis baa bukhaarigu keenaa xadiiskaasoo tilmaamaya mucaawiya mucaawiyatu bna abi sufyaan radia allaahu canhuma labada rukni ama labada gowtine xagga bari xiga markuu taabtay ayuu labada xagga galbeed xigana uu taabtay ee shaamiyaanka la yidhahdo yamaaniyaan iyo shaamiyaan baa la kala yidhaahdaa mucaawiyatu bnu abi sufyaan baa taabanaya saxaabiga markuu taabtay cabdulaahi ibnu cabbaas baa ku inkiray oo yidhi waxa weeye labadan markaa rukni ee shaamiyaanka maxaad u taabanaysaa kuwan galbeed xiga labada gawti ama labada koone ee kacbada ka mida ee galbeed xiga maxaad u taabanaysaa markaasaa mucaawiya wuxuu uhi laysa shay'un min albeyti mahjuuran wax beydka ka mida lagama haajirayo lagama dheeraanayo oo sida kuwa kaleba loo taabtaa kuwana loo taabanaya wax beytka ka midana baytullaahi alxaraamka ka midana bimacnaa kacbada ka mida lagama haajirayo lagama dheeraanayo markaasaha waxa weye cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam labada koone ee bariga xiga bimacnaa kan xajarul aswadku ku jiro xajarul aswadka laftiisa in yarbuu koona xaggan ka yara xigaaye laakiin waa ku dhow yahay waa qariib minhu iyo koonaha kale markaa waxa weeye isaguna koonfur bari xiga labadaasuu nebigu taabto istilaamay labada kale labada koone ee markaa galbeed xigana ma taaban laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana aayaddu akhriyey waxay idinku sugnaatay cabdullahi bnu cabbaas baa akhrinaya waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay markaasaa mucaawiya isdhiibayaa odhanaya waa runtaa oo waafaqaya cabdulaahi ibnu cabbaas markaa waafaqaya marka mawdicaas markuu sharxaayo ayuu alxaafid ibnu xajar soo aroorinayaa hadalka shaafici soo aroorinayaa natabicu sunnata tarkan aw ficla sunnada ayaan raacaynaa xagga tegitaanka iyo xagga samaynta mid walba oo sida waxa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam aynu u samaynayno e ugaga dayanayno ayaa wuxuu ka tegay qasdan uga tegayna aynu tegitaanka laga tegaayo aynu kaga dayanaynaa saas ayuu odhanayaa culammadu waxay sheegaan sunna tarkiya sida sunna ficliya ay u sheegaan ayay sunna tarkiya u sheegaan oo waxa weeye sunnada tarkigii wuxuu nebigu ka tegay waa in laga tagaa shay cibaado ah yacni oo nebigu aanuu samayn oo qasdan aanuu samayn daliil markaa sheegaya in la sameeyo oo gaarina aanu jirin yani mawdica hadduu samayn waayo waxaa la odhanayaa lama samaynaayo yacni waayo tarkiga uu nebigu ka tegey ayaa ka xoog badan in cumuumaad loo deliishado ama qiyaas lagu sugo iyo wax la marka sunnada tarkigii waa jirtaa sunna tarkiya culammaduna aad bay uga warramaan kollay kutubo gaaroo laga qorayna waa jiraanoo culammadu rasaa'il markaysaa mutacadida oo mawduuca tarkiga ay ka qoreen wuxuu nebigu ka tegey yacni waa jiraan Eh, marka haddii ay sunno ahaan lahayd in habeenka toddobiyo labaatanka rajab xaflada loo sameeyo ama la xuso ama wax la mida nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam low kaana khayran la lasabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa way inooga dheerayn lahaayeen nebigi iyo saxaabadiisu marka waxa weeye may samayn waa in laga taga oo la yska daayaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fawaraddun ka arrinkayga kana ku soo darisiiye waxaan ka mid ahayn waa mid marduudo lagu celinaayo lagama aqbalaayo xadiiska saxiixaynka wakadaa riwaayada markaa muslim saxiixa ku soo wariyey man camila camalan laysa calayhi amrunaa fawa radd ku kastoo camal sameeya camalkaasoo amarkayaga aan waafaqsanayn waa mid lagu radinayaan laga aqbalayn waana laynoga digay waxyaalaha muxdasaadka iyaakum wa muxdasaati alumuur faina kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaala yacni waxaan idinka digayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umuuraha la soo darrisiiyey diinka lagu soo darrisiiyey baan idinka digayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee ka digtoonaada fa inna kulla muxdasatin bidca wax kastoo diinka lagu soo darrisiiyaa oo lagu soo kordhiyaa waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaana baadi weeye bidco kastaana baadi weeye saas yadaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka shareecadu waa kaamil uma baahna in wax lagu ziyaadiyo lagu kordhiyo alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina marka waxa weeye waa diin kaamila ziyaado ma aqbalayso in wax lagu daro ma aha marka sidaas aawadeed yacni xuska loo samaynaayo yacni toddobiyo labaatanka rajab la odhanaayo leylat alisraa walmicraaj baannu xusaynaa ama xaflada u samaynayna ama wax la mida yacni ama cibaado ku gaar yeelayna waxay noqonaysaa arrin bidcaah oo aan bannaanayn bay markaysaa noqonaysaa samaaxatu sheekh cabdilcasiis ibnu baas raximahu llah wuxuu leeyahy risaalo mawduuca ku saabsan oo uu kaga hadlayo in waxa weeye toddobiyo labaatanka rajab in la xusi lagu gaar yeelo ama cibaado lagu gaar yeelo lagu khaas yeelaa ta noocaasi inaynay bannaanayn uu ka hadlayo bidcana ay tahay wuu faahfaahinayaa yani ciddii markaa tafsiil eh, ka badan u sii baahani yani ha raajacdo risaalada ha u noqoto alisraa walmicraaj nebiga calayhi salaatu wasalaam jidhkiisa iyo naftiisaoo wada socota ayaa la dheelmiyey oo la gudiyey waa israa iyo micraaj israagu waa gudin waa la gudiyey habeenka dhexdiisii ayaa nebiga la qaaday calayhi salaatu wasalaam waa markaa yacni daabad baa lagu qaaday buraaq la yidhaahdo daabadda buraaqa la yidhaahdaa waxay markaa ahayd mid waxa weeye meesha araggeedu gaadho ayaa addinkeeda ay dhigaysa yacni aad iyo aad bay u dheeraynaysay buraaqaasaa la saaray waxaa loo gudiyey xagga iyo bayt ulmaqdis almasjid alaqsaa xaggiisaa loo gudiyey markaasaa buraaqaasaa lagu qaaday buraaqii uu dabeedna markaysaa masjidka ku hor xidhay deedna masjidka waa ku tukaday yacni waxaana axaadiista qaar ku soo aroortay arwaaxdii nebiyadana in loo keenay oo iyagana uu tujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo baytulmaqdis uu ku tujiyey ayaa markaa riwaayaadka qaarkoodna lagu soo wariyey oo axaadiista qaarkood ay tilmaamaysaa marka axaadiista isbaatinaysa inuu nebigu ku tukaday baytulmaqdis waa sugan tahay oo waa saxiixa waa sugan tahay waxaa soo aroortay saxaabada qaarkood inay nafiyeen oo ay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam beytulmaqdis kuma tukan yacnii inay markaa yidhaahdeen oo xudayfatu lyamaan waa nafiyey oo wuxuu yidhi markaysagaa nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yusalli fii beyt ilmaqdis beytulmaqdis nebigu kuma tukan buu yidhi xadiiskana imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey waana saxiixo waa haabito waa sugan yahay laakiin culammadu waxay ku xambaareen nafyu cilmi ogaalkiisa inuu markaa cilmigiisa ka nafiyey oo marka ogaal la'aanta aanu ogayn ayuu u nafiyey waxay culammadu yidhaahdaan haddii waxa weeye musbit iyo naafi iskhilaafaan musbitkaa la hormariyaa sida qaacidadu ay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi labada xadiisba maadaama ay sugan yihiin oo saxaabada markaa qaarba ay markaa mid yidhaahdeen qaarna yidhahdeen waa ku tukaday qaarna yidhaahdeen kuma tukan waxaa la hormarinayaa cidda tidhi waa ku tukaday waayo qaacidadu waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugaya ayaa laga hormarinaya ka nafyinaya lianna maca almuhbiti ziyaadata cilmin maxaa yeelay ka sugaya cilmi dheeraada ayuu hayaa oo markaa cilmi ziyaado ayuu hayaa sidaas aawadeed almuhbitu muqadamun cala annaafi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku tukaday waxaa la yidhaahdaa man calima xujatun cala man lam yaclam man xafida xujatun cala man lam yaxfad qawaaciddaa dhammaan waxay tilmaamaysaa inay muqadam tahay isbaatka la sugaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam beytulmaqdis uu ku tukaday masjidulaqsa inuu ku tukaday yacni markaa adilada isbaatinaysa ayaa waxa weeye markaa muqadam ah oo la hormarinayo arrinka ku saabsan arwaaxdii nebiyada in loo keenay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tujiyey iyaduna waa sugan tahay oo xadiis bay ku soo aroortay waa umuur haybi ah sida laynoogu sheegay baa loo rumaynayaa marka waxa weeye qaacidadii guud ha khilaafsanaato laakiin waa shay khaasoo soo arooray oo waxa weeye marka khawaariqulcaadaad ah oo umuuro haybi ah oo sideeda loo rumaynaayo lagama qaadanayo ah xadiiskaasi iyo axaadiista la midka ah, laga qaadan maayo arwaaxda nebiyadu inay adduunyada iska wareegayso meeshay doonto tegayso daliil uma aha waxa weeye waxaa la odhanayaa arwaaxda nebiyadu yacni waxa weeye waa munacama waa loo nicmaynayaa waxaanay ku sugan tahay jannaat aclaa ciliyiin bay ku sugan tahay yacni marka ayay ku sugan tahay marka mid adduunyada iska dawaafaysa o iska wareegaysa marka waxa ma aha oo marba meel xaadiraysa laakiin xaaladdan gaarka ee soo aroortay ee xadiiska gaarkii ku soo arooray yuxfadu walaa yuqaas sidiisaa loo xafidayaa lama qiyaasanayo wax kale loo gudbin maayo yacani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi muxammed cidda ku sallinaysa iyo cidda salaamaysaba inay malaa'igu u soo tebinayso ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista sunanka ku soo aroortay xadiiska markaa yacni nasaa'iga iyo xadiiska abi daawuudka iyo ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alardi yuballiquunii can ummati asalaam xadiiska nasaa'i sunankiisa ku soo wariyey culamada qaarkoodna ay quweeyeen ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysa oo yuballiquunii can ummati asalaam iga soo gaarsiinaysa xagga ummaddayda salaanta iiga soo tebinaysa iga soo gaarsiinaysa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam anaa xaadiraya oo tegaaya siday markaa aaminsan yihiin dadka qaarkood ay aaminsan yihiin yacnii tan noocaasa ma odhan anaa xaadiraya oo ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii markay dadka qaarkood mawlidada iyo akhrinayaan waxay sameeyaan meel dhexe markay marayaan bay istaagaan markaysay salaam iyo tarxiib iyo istaag iyo sameeyaan waxay aaminsan yihiin marka ay istaagayaan ee waxa weeye tarxiibka ay samaynayaan iyo salaamta inuu nebigu soo gelayay aaminsan yihiin oo iyaga soo booqday oo meesha ugu yimi dabeedna ay soo dhowaynayaan dabeedna ixtiraam ay weynaynayaan nebiga xushmaynayaan bay leeyihiin waa isu taagaynaa nebigana calayhi salaatu wasalaam daliil looma hayo inuu markaa mawaadicdaa soo xaadirayo yacni wax daliiloo loo hayaa ma jiro mu odhan nebigu anaa xaadirayee wuxuu idhi malaa'ig baa ii soo tabinaysa salaamta iyo markaa waxaba iisoo tabinaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo soo gaadhsiinaysa marka qabriga ayaa lagu gaadhsiinayaa laakiin miduu isagu yacni marka arlada wareegayo xaadiraya waxba ma aha yacni marka taas yadii daliil male waa midda kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu adduunyada ku noolaaba asxaabtiisii dadka ugu jeclaa ee ummadda ugu fadliga badnaa nebiga isumay taagi jirin yaa sida anas ibnu maalik uu yidhi lam yakun shaksun axaba ilayhim min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa kaanuu laa yaquumuuna lahu lima yaclamuuna min karaahatihi lidalik yacni xadiiska markaa imaamu albukhaari uu ku soo warinaayo adabulmufradka tirmidina uu ku soo warinaayo sunankiisa eh, imaam axmed uu ku soo warinaayo musnadkiisa waxa uu tilmaamaya inuu markaa yani anas ibnu maalik odhanayo shakhsi saxaabadu ay rasuulka ka jeclaayeen ma jirin ee shakhsiga ay ugu jacaylka badnaayeen wuxuu ahaa rasuulullaahi muxamed sala allahu alayh wasalam bay ugu jeclaayeen haddana maca daalik umay kici jirin marka waxa weeye uu nebigu u yimaado yacni marka ismay taagi jirin waxay ugu kici waayeen ixtiraam darro kamay ahayn waxay ka ahayd ogaanshaha ay ogaayeen inuu karaahiyaysanaayo in laysu taago taas yadaa daraaddeed baynay saxaabadu ugu kici jirin xadiiskaana waxa weye imaamu tirmidi waa saxiixinayaa wakadalika albani waa saxiixinayaa a'imo kalena waa saxiixiyeen waa xadiis saxiixa weeye marka wuxuu tilmaamayaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni arlada joogayba yacni inaan loo kici jirin oo saxaabadii si u jacaylka badnaa ummaddana ugu fadliga badnaa nebiga isumay taagi jirin marka nebiguna arrinka noocaasa waa nacayo waa karaahiyaysanayey marka dee waxa weeye taasina waxay tahay arrin kale oo khalata markaysa weeye oo markaysaa markaa in yacni ay yidhaahdaan yani nebigii baan u kacayna waxaan jirin inay sheegayaan markay leeyihiin nebigii baa soo xaadiraaya oo markaa maqaamkan imanaya oo marka halkaanu salliga yacni kula imanayno ayuu noogu imanaya isagaa noo imanaya yacni warka noocaas ay leeyihiinna waa war baatila oo aan jirin weeye waa war marka aan sax ahayn oo aan jirin weeyaan calaa kulli xaal umuuraha haybiga ah qadarka yacni markaa laynoo sheegaa lagu gaabsadaa wixii mustasnayaada ah ee qawaacidda guud iyo usuusha guud khilaafsan yacni sideedaa loo xafidaa yacni laakiin lama qiyaasto waayo shaygu hadduu mustasnaad yahay hadduu mustanayaad laga soo reebay yahay qawaacid guud iyo qaacido guud laga soo reebay dee waxaweeye marka meel kale loo sii gudbin maayo meel kale mid loo sii gudbinayo ma aha shuruudaha marka waxa qiyaaska marka laga hadlayana umuuraha macquulul macna aan ahayn yacni marka aan macnaha sida ay u dhacday aan la caqliyaynayn la garanayn amaba waxa weeye markaa khawaariqulcaadaadka ah ee bimacnaa waxa weeye qawaaciddii guud yacni ee mustasnayaadka ka ah mid waxa weeye markaa qiyaasiye la gelinayo yacni waxaweye ma aha taana saas yadaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye baytulmaqdis uu ku tukaday yacni saraa loo qaaday buraaqdii halkaasuu kaga tegey maaha buraaqdii inuu samada ku koray ma aha waxaa loo keenay micraaj aaladii samada lagu koraayey micraajku waa maxay waa aalat alcuruuj waa aaladii waa sallaankii lagu koraayey samada yacni markaa weeyaan aaladdaasaa loo keenay aaladdaasu dabeedna samada ku koray yacni samaawaadka ayuu koray yacni malakul jibriil baa waday yacni samadiiba markaysa markaa garaacay jibriil markaasaa markii samadu waxay leedahay albaabo furma waxay leedahay albaabba la xidho ayay markaa leedahay daaad markaa markuu garaacay ayaa la yidhi waa kuma wuxuu yidhi waa jibriil waa la weydiiyey cidda la socota inuu muxamed yahay buu markaa sheegay wuu sheegay markaysa markaa in loo idmayo isagana marka waxaa yani loo soo fasaxay inuu markaa samada soo koro sidii samaawaadka lagaga furayay marbaa sama garaacayey ilaa waxaweeye toddobada samaba uu ka tallaabiyey oo ka gudbiyey nebiyada qaar buu la kulmay nebi ciisena waa la kulmay nebi ciise waa nool yaho samaawaadku ku nool yahay oo isagu weli ma dhiman waa la rafciyey nebiyada kale arwaaxdoodii buu kula kulmay halkaas arwaaxdu waxay yeelanaysaa shakligii shakhsigu lahaa ayaa arwaaxdu markaysaga ay yeelanaysaa oo shakligiibaa markaysaga markaa loo yeelaya dabeed marka waa dhaafay toddobada samo yacni sidratulmuntaha ayuu gaadhay aayaadka rabbi wax badan oo ka mida ayuu arkay laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayaadka rabbi ee waaweyn yacni wax ka mida ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u arkay oo la tusay kadib waxaa lagu soo faral yeelay konton salaadood baa loo soo dhiibo ummadda ummatu muxamed lagu faral yeelay kadibna waa ka soo noqday waa soo degay samada lixaad ayuu u soo degay yacni muuse bnu cimraan ayuu markaa ugu yimi halkaas nebi muuse calayhi salaam dabeedna wuxuu ku yidhi muxuu ilaahay ummaddaadii amray muxuu ku faral yeelay ummaddaadii uu amray wuxuu yidhi konton salaadood wuxuu yidhi aniga ayaa marka reer banu israa'iil yacni waxa weeye xaawilay oo ku dadaalay sidii marka aan u hagaajin lahaa ummaddaadu ma awoodi karto konton salaadood ee rabbigaa ku noqo oo weyddiiso inuu ilaahay kaa khafiifiyo weydiiso markaasuu dabeedna ku noqday markaasuu dabeedna waxa weeye weydiistay axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa in salaadaha shan shan loo dhimaayey oo marba shan laga dhimaayey shan iyo afartan laga dhigay haddana waxaba muuse ku soo noqday haddana ku noqo yihi rabbiga oo fasarhu takhfiif markaasaa afartan laga dhigay marba sidii shan looga dhimaayey ayaa markaa shan la soo reebay riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa toban toban in loo dhimay intii hore markii dambena shan loo dhimay baa riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaamaysa calaa kulli xaal shan salaadood markuu yidhi ayaa laygu soo reebay ayuu wuxuu yidhi yacni markaa nebi muuse haddana ku noqo rabbigaa oo weydiiso inuu ilaahay kaa fudaydiyo idinka fudaydiyo weydiiso dabeed markaa nebi maxamed waa xishooday oo wuxuu yidhi maya rabbi ku noqon kari maayo arrinkaa yacni markaa codsi dambe haddana ma samayn karo waa ka xishooday dabeed marka waxaa kontonkii salaadood shan baa laynooga dhigay wa khamsun fi lcadadi khamsuuna fi ljri sida xadiiska saxiixuba sheegayo xagga tirada shan salaadood bay ka tahay xagga ajarkana konton salaadood ayay ka tahay bimacnaa shantaas salaadood waxaynu ku helaynaa fadligii kontonka salaadood laga helaayey baynu ku helaynaa marka shanta salaadood saasaa laynagu baaqi laa yubaddalu alqawlu laday allah waxau yidhi hadalka agtayda lama beddelo bimacnaa shantaa lagamana badinaayo lagamana yaraynayo marka waxa weeye shantaa lagamana badinayo lagamana yaraynayo alisraa waalmicraaj manaam iyo hurdo ma ahayn waayo gaaladu waa yaqaaneen manaamka hurdo mid nebiga lagu dheelmiyey oo bimacnaa ruuxdiisii la gudiyey ma aha ee jasadkiisiiyo ruuxdiisoo wada socda ou dhan yahay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la gudiyey oo baytulmaqdis loo gudiyey markii dambena samaawaadka la korsiiyey marka dee hadday riyo keliya ahaan lahayd arrinka noocaasa lama yaabeeno may eh, may diideeno may yidhaahdeen ma dhici karto ruux keliyana ma ahayn waayo allah waxau yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina marka bicabdihi baa la addoonkiisii cabdi lama yidhahdo jasadkoo keliya lamana yidhaahdo ruuxdoo keliya yacni jasadka iyo ruuxda oo isweheliya ayaa markaa la yidhaahdaa laba saxaabi baa waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen israagu wuxuu ahaa biruuxi faqad oo caaisho iyo mucaawiya laga sheegay warka noocaasaa ku kadsoomine kama sugna oo kama asixin in mucaawiye iyo caaisha ay yidhaahdeen ama saxaabada cid ka mida ay tidhi israagu wuxuu ahaa alisraa walmicraaj biruuxi faqad waa arrin marka aan sugnayn marka waxaweye nusuustii adiladu waxay sheegaysaa ruuxdii iyo jasadka wada socda inuu israag iyo micraajkuba ku dhacay waana siday saxaabadu ku kulansanaayeen ahlu cilmiguna marka ay tilmaameen marka weeye saas yadaa weeye marka sida fitnada ay ugu noqotay dadka qaarkoodna waa sidaas weeye oo ay la yaabeen ya wamaa jacalna ru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaasi waashajarata almalcuunata fi lqur'aan aragtidii aanu ku tusnay waxaa loo jeedaa waa aragti iyo qadaa oo soo jeeda weeye waxaa laga yaabaa dadka qaarkood arru'ya markay arkaan inays yidhaahdaan waa riyadii waayo bacdu alculamaa alcarabiya waxay yidhahdeen arru'yatu waa markay soo jeed tahay arru'yaana waa markay manam tahay laakiin sidaasi waa sida qaalibka ee waa dhacdaa in waxa weeye marka alru'ya inta la yidhaahdo in iyo qadadiiyo soo jeedkii looga jeedo aayaddan baana ka mid ah wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnatan linnaas hadday riyo keliya ahaan lahayd fitna dadka kumay noqoteen yacni marka waxa weeye oo inkaar arrinkaa kama yimaadeen ma dhici karta iyo wax la mida yacni markaa kama yimaadeen saas aawadeed waxay ahayd yacni markaa aragti marka waxa weeye qada oo soo jeeday ahayd soo jeed baana marka ay ku dhacday alisraa waalmicraaj ku dhacay qisadan ku saabsan nebi muuse oo kale khuraafiyiintu waa deliishadaan waxay u deliishadaan in markaa dadka dhintay la baryi karo laakiin masalada noocaasi wax deliili uguma jiro horaynu uga warrannay yacni maalin dhaweyd mas'alo ku saabsan oo markaysaa la keenay baabkii istiqaasada ku saabsan baynu kaga jawaabnay yacni markaa wax daliilo ugu jiraa ma jiro nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ma gargaar weydiisan isagoo arlada joogana lama khitaabin uma yeedhan waxay ku dhacday waxay ahayd sida labada ruuxe kulma ayay u sheekaysteenoo u kulmeen waa arrin khawaariqulcaadaat ah waa arrin aan macquul macna ahayn waa arrin markaysa marka waxaan yacni khawaariqulcaadaadkoo inta nusuusta ku soo aroortay baa lagu gaabsadaa wax kale loogama qiyaas qaato yacni waxaa lagu sugnaadaa asalka iyo naska ayaa lagu joogsadaa tafsiilkeeda waxaynu ku sheegnay mawdica kale ayaynu markaysaga ku sheegnay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk